بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إن شاء الله وبتوفيقه وعنك بالله بأن آيات الصدن يكو إلى آيات أفرتن يشن سورة العنكبوت نبي الله اللوض قوم كيسيب الله دري وحكالها اللي فاحشة فوش حميد أي سمين إينا وح عالمك أقوه الرئيتين jawaabtoodii waxay noqotay ilaa an qaalu tinaa bicadaabillaah cadaabka ilaahay noola kaale in kunta min asaadiqiina war runta sheegi haddaad tahay qaala wuxuu ihi rabbi rabbigayow markuu ka quustay unsurnii iiga gargaar cala alqowmi almufsidiina qolada mufsidiinta ah oo faaxishada intaa leeg samaynaya haddana gaala ah walamaa jaa markay u timid rusulunaa rusushayadii luud loo soo diray ibraahima marka u timid bilbushraa bishaaradii qaaluu waxay ku yidhaahdeen innaa anagu mihli kuwa ahli haadihi alqaryati magaaladan saduuma ehelkeeda yaanu halaagaynaa maxaa yeelay ina ahlaha ehelkeedu kaanuu waxay ahayen daalimiina kuwa daalimiinay ahaayeen markay u yimaadeen nabiyulaahi ibraahim biijli samiinin iyo bicijlin xaniidin suuratu huud waa xaniidin suuratu daariyaadna waa samiin dibi solan buu u keenay falamaa raa aydihum laa tasilu ileyh inayna gacmaha saarin markuu arkay yuu yidhi ma khadbukum xaaladiina bal ka warama way u bishaareeyeen oo markii wiilkii isxaaq ahaa yay ugu bishaareeyeen inuu u dhalan doono oo gabadha saarihii dhali doonto markuu ogaaday inay rusul yihiin yayyihiin qoladana naloo soo diray halaageyna halaagayna walamaa jaaat markay u timid rusulunaa rusushayadii ibraahiima bilbushraa bishaaradii oo wiilkii isxaaq ahaa loogu bishaareeyey oo islaanteena ay tiri yaa weylataa alidu waa ana cajuuz maanu habaraan dhale ay tiri oo layidhi xaaladdu sidaas weeye way u sheegeen marka ibraahim oo qaaluu waxay yidhaahdeen ina anagu muhliku ahli haadihi alqaryati magaalada saduumaa dadkeedan halaagaynaa bay maxaa yeelay ina ahlaha ehelkeedu kaanu waxay ahaadeen daalimiina kuwa daalimiina oo waxaan hore loo arag ku kacay qaala wuxuu yidhi inna fiihaa waxaa ku sugan qaryada luudan baa ku sugane isaga seed u gelaysaa ila muslim baa ku sugane qaaluu waxay dhihiin naxnu annagaa aclamu ku og biman fiihaa cidda dhexdeeda ah lanunajiyanahu waa nabadgelinayna luud iyo ahlow reerkiisaba ilama ra-tow islaantii mooye oo kaanad ahaatay min alkhaabiriina kuwa halaagsamay kuwa cadaabka ku hadhay halaagsamay nabiyullaahi ibraahim awaah buu ahaa wax yani naxariis badan bu ahaa nabiyullaahi ibraahim markayni reerkan aan halaagayna yidhi baa la degana ka warama haddii dad islaamiga ku jiro waan ognahay bay dhahin inuu ku jire isaga reerkiisa waa nabadgelinaynaa ilaa islaantii mooyaane islaantu dee gaalada ila haysato markii ay martida u timaado iy mara taagi jirtay ogeysiin jirtay marka iyadaa mooye inta waa ka luud amar inta la siiyey layidhi habeennimo ka bax dib soo milicsane waxaas qisadu way dheeray qaala wuxuu yidhi ibraahim ina fiihaa qaryadan aada halaagaysaan luudan baa aluud baa dhexdeeda ah qaalu waxay naxnu anaga aclamoog biman fiihaa cidda dhexdeeda ah lanudejiyanahu luud waa nabadgelinay wahlow reerkiisa lamraatow gabadha xaaskiisa amooye ah kaanad waxay gabadhaasu admilqaabina kuwa cadaabka ku hadhi walamaa an jaa-ad markay u timid rusulunaa rusushayadii luudan markay u timid sii abihim wuu ka xumaaday sii adu waa laakiin musama laga laqmayn siyaa bihim wuu ka xumaaday wadaaqa wuu cidhiidhyamay bihim bisababihi darcan xagga qalbigana wuu cidhiidhyamay wa qaaluu waxay ku yidhaahdeen laa takhaf ha baqin walaa taxsan hana murugoon inaa anagu munajuka waan ku nabadgelinaynaa iyo ahlaka reerkaaga ila mra'ataka gabadhaada xaaska mooyaane kaanad gabadhaasi waxay ahaatay min alqaabiliina kuwa cadaabka ku hadhay Eh, qisadu dee way dheereed u yimaadeen yuu aada u welbahaaray laba gabdhoodoo u dhale u yimaadeen oo reerka yaa jooga oo waxay dabceen inay ka leexiyaan waa dad xunbaa jooga luud markay u yimaadeen hadduu dee marsi geliyo intay u yimaadeen bay hortiisa wax ku bi'inayaan haduu idhaafa yidhaahdana meesha ay tageen ku qabsanayaan dad wiilal qurqurux badan weeye oo yaa malaaigta laga soo dhigay walbahaar baa marka ku kordhay markaasayna ahayn waxbaha welbahaari adiga reerkaaga waan ku nabadgel iyagana waan halaagaynaa faraha ka qaad walamaa anjaa-at marka u timid rusushuna luudan marka u timid sii abihim wuu ka xumaaday waxaynu ficilku waa majhuul laakiin musamo wey abihim wuu ka xumaaday wadaaqa bihim wuuna ka cidhiidiyay iyaga dartood darcan xagga qalbiga wadi qoladan hadduu idhaafa yidhaan halkaasaa lagu qabsan hadduu fadhiisiiyana way u imanayaan waa kay u yimaadeene fadamasna acyunahum marka inay soo galaan dameen fadamasna acyunahum indhahoodii baa la daboolay malku jibriil baa intuu sabaadka u mariyay yaa indhahoodii baa la daboolay waqaaluu wuxuu yidhi laa takhaf baqin bay walaa taxzan hana murugoon anagu munajuuka waa ku nabadgelinayna adiga iyo waalka reerkaaga lamra'ata gabadhi xaaska ahayd mooyaane kaanad waxay gabadhaas ahaatay min alqaabiliin kuwa cadaab ku hadhay inaa anagu munzilina waanu ku dejin calaa ahli haadii alqaryati magaaladan dadkeeda rijdan cadaab baanu ku dejin mana sama samada ka imanay bisababi maa shay sababti kaanu ahayeen yafsuquuna kuwii fisqi sameeya cadaabku samaduu kaga yimidoo inta la qaaday oo kor la geeyey yaa korkeediiba hoos laga dhigay markaasa haddana dhagax loogu daray madar samada ka yimid yaa loogu daray labadaa cadaab baa ku dhacday inaa anagu munziluuna waxaanu ku dejin calaa ahli haadii alqaryati magaaladan dadkeeda rijdan cadaaba min asamaai ka ahaaday bisababi maa shay sababti kaanu an yafsuquuna kuwa faasiqnay ma sameeyo allah wuxuu leey walqad taraknaa waxaan kaga tagnay minhaa magaalada xaggeeda aayatan daliil weyn bayinatan oo cad liqowmi qowm yacqiluuna wax garanay aayadda laga tegey waa maxay baxrumeyd baa hadda laha waa bad hadda joogto wey dhagxaantii lala dhacayna sidii bay u yaalay qolada qurayshta ana aayad bay u haydo tamuruuna waad maraysaan markaad shaam kusii socotaan ardu falastiin ku socdaan duraa qowm saalix iyo kuwa iyo waxaasoo dhan bay mari jireen ilaa hadda baxrumayd baa laydhaha ilaa fi lwaqtiilxaadir baddaa wax ka cabaay ma jiro wax ag mari ma jiro walaqad taraknaa waxaan ka ahaysiina minhaa magaalada aayatan daliil weyn oo alla qudradiisa ku tusin oo cidii dembiile ah inuu alla halaagi ah bayinatan oo cad oo waadaxo ciddii martaaba ay garan liqowmin qoom baan sa uga dhignay yacqiluuna wax fahamsan qolyahaan waxba garanayn de waxba u tari maysa aayaddu wailaa arsalnaa waxaan u diray ilaa madiina ree madiin akhaahum walaalkood shucayban shucayba faqaala wuxu uhi yaa qowmi tolkayo icbud ullah alla caabuda warju lyowma alaakhira maalinta qiyaamana ka baqa rajahana waa baqdin inay yani idiin iman ku talagala wey walaa tacsaw ha fasaadinina filardi dhulka dhexdiisa mufsidiina xaalaad fasaadinaysaan xagga miiska iyo ku xumaano markay dadka wax ka iibsan way ka nuqsaamin jireen iyaga wax ka qaadanaya markay dadka siina way ka nuqsaaman markay ka qaadana way ka nuqsaaman labada goor miiskay xumayn jireen haddana maca daalika gaalay ahaayeen mufsidiin bay ahaayeen ifsaad ka weyni gaalnimo ma jiro ree madyan akhaahum shucayb baa loo diray marka wuxuu ku yidhi war alla ka baqo oo aakhiro ka baq alla ka baqo oo taqwo samaysta oo alla keligii caabudo cibaadada u khaalis yeela oo qiyaamahana ku talagalay inuu iman baqdinaha idinka gasho wailaa madina ree madiina waxaan u diray akhaahum walaalkood shucaybana faqaala wuxu uhi yaa qowmi qowmkayu icbud llaha alla caabudo cibaadada u khaalis yeela warjul yowma alaakhira maalinta qiyaamana ka baqa oo rajeeya walaa tacsaw fasaadinina fil ardi dhulka mufsidiina xaalaad fasaadinaysaan fakadabuuhu way beeniyeen faahadathum waxaa qabatay arrajfatu dhulgariir faasbaxuu waxay ahaadeen fii daarin guryahood dhexdooda jaasimiina kuwa dansan jusuumka waxaa la yidhaha ruuxa sidaa isugu fogsanay sidaa meel u yaalla jusuumka la yidhaha jilbiib baa la dhihi karaa sidaas kulli waxba meeshuu joogay yuu ku dhintay dhulkiibaa intuu la gariiray oo wadnihii joogsaday yaa dhibaato oo ku dhacday zalzalaa ku dhacday sayxaa ku dhacday intaasoo cadaabbaa isugu tagtay fakadabuuhu shucayb way beeniyeen fa akhadatum waxaa arrajwatu dhulgariid fa asbaxuu waxay ahdeen fii daarin guryahooda dhexdood jaasimiina kuwa jilbiibay ahaayeen sidaa u kada looba wacaadan wathamuuda wacaadan wathamuudana waanu halaagnay akhadatun taasaynu ku cadfaynaa ilaa nabigii hadda lama sheegin arsalnaa lama dhihi karo wacaada reer caadna waan halaagnay iyo wathamuuda reer thamuud waqad tabayana waxaa idiin cadaaday qurayshay lakum idinka min masaakinihim guryahooda way idin cadaadeen dhibka ka jiriya balaayada ku dhacday guryahooda idinka cadaadeen wazayana kuwaa la halaagay wuxuu u qurxiyey lahum iyaga ashaydaanu acmaalahum camalkoodiibuu u qurxiyey kuwaa la halaagay fasadahum wuxuu ka hor joogsaday cani sabiili wadadii cadayd ee toosnayd wa kaanuu waxayna ahaayeen mustabsiriina kuwa caqli lahoo arkay ahay inay wadadii ka lexdeen way arkayeen waxaanu caqligalahayn reecaad waxay deganayeen meesha axqaaf la yidhaah waa koonfurta yamano xadramowd bay dhinacaa ka tahay xagga cumaan ka tahay dad aad u fara badanoo u waaweyn bay ahaayeen reer samuudna waadilqura waadigan u dhaxeeya shaam iyo xijaaj meesha xijaaj iyo shaam meesha iska qabtaan toga ku yaala wey umulqura waadilqura baa la magaalooyinkiisa u badan barwaaqo wey marka haddii qolada quraysh hadda qur-aan kusoo deg waxaa layidhi de aragteen guryahooda suma idaan marin u baaba way baaba-een reecaad guryahay jireen yaa sidii u joogo oo ay buuraha ka samaysteen kuwa reer nabi saalixna waa sidoo kale way aalagnaa waan halaagnay akhadathum rajfatu baa qabatay qoladii nabi shucayb iyo wacaada reecaad iyo wasamuuda waqad tabayna lakum wuu idiin cadaaday min masaakiinihim guryahooda dhibkii dhacay baa idiin cadaaday hadaad qureysh tihiin de inagana aayadda kuwaa kusoo inagana waa ina khusaysaay wazayana lahum u qurxiya ashaydaanu shaydaan acmaalahum camalkoodii xumaa fasadahum wuxuu ka horje cani sabiili wadadii cadayd wa kaanuu waxayn ahay mustabsiriina kuwo wax garan bay ahayn doqomo ma ahayn kuwo wax garana wax arkay ahayn wa qaaruunana waanu halaagnay qaaruun iyo wa fircawn iyo wa haamaan walaqad jaaahum wuu u yimid saddexdaa muusaa muuse bilbayinaati xujooyin cadcad buu ula yimid fastakbaruu way kibreen fil ardi wamaa kaanuu ma aynan noqonin saabiqiina kuwa baxsan kara oo naga baxsan kara maanay noqon nimankaas way kibreen qaaruun waa nabi muuse inadeerkii waa ninkii xoolaha ku kibray fircoonna waa ninkii ilaahnimada sheegtay hamaanna waa wasiirkiisii wax walba u fulinayeen intay kibreen yaa alla ciqaabtiisu markay soo dhacday yay baxsan kari waaye ma baxsan karaan ciqaabtii alla ku dhacday fircoon iyo dadkiisii hal maalina saacad gudaheed bay qarqoobeen iyagoo boqolaal kun qaaruunna dhulkaa isagii xoolihiisii uu ku kibray yaa la go allah subxaanau wa tacaala waa qudradiisa wa qaaruuna waanu halaagnay buu alla yidhi iyo wa fircawna iyo wahamaan walaqad jaaahum wuu u yimid muusa muuse bilbayinaati xujooyin cadcad yuu ula yimid fastakbaruu way kibreen fil ardi gaalnimo iyo ifsaad bay ku faafiyeen wamaa kaanuu ma ayna noqonin saabiqiina kuwa baxsada oo alla ka baxsan kara ma noqonin kuwa baxsada ma noqonin fa kullan dhammaan akhadnaa waxaan u qabanay bidembihi dembigiisa fa minhum waxaa ka mida man arsalnaa aan ku diray caleyhi xaasiban waa ree caad dabayl kulul oo quruurax wadataa lagu diray wa minhum waxaa ka mida man akhadatu ay qabatay aseexatu waa ree samuud wa minhum waxaa ka mida man dad khasafnaa bihi aan la goynay alarda dhulka waa qaaruun wa minhum waxaa ka man aqraqnaa kuwa aan waa fircoon iyo haamaan wamaa allaahu alle ma aha markuu ciqaabtaa ku yadlimahum kii dulmiyey ma aha markuu ciqaabtaa ku rida way muteen walaakin kaanuu iyaga ahaa anfusahum naftooda yadlimuuna kuwa dulmiyey marka laleeyahay naftiisuu dulmiyey dembi isaga ciqaabka ah u gaara waa markuu sameeyo sidaa aynu u fasiray baaroon qolyaa waxay dhiheen minhum man arsalnaa calayhi xaasiban waa luud iyo madyan qolyaa yidhi meeshaa hore waa luud iyo qoladii nabi lood dhibaatadii ku dhacda waynu soo maray nabi nuuxna meeshii kuwan minhum aqraqnaa marka la nabi nuux waa kusoo daray qolyaa kusoo daray nuux horaanu soo maray intan waa sidan hadda aynu sheegnay baa ugu roon insha allah fa kullan dhammaan akhadnaa waxaan u qabanay bidembihi dembigiisii fa minhum waxaa man dad baa ka arsalna calayhim aan ku diri dabayl kulul oo sarsaro ah, oo quruurax wadata waa wamin waxaa ka mid a man dad baa ka mid akhadad seexatu dhawaaqii iyo qayladii ay ku dhacday waa reer samuud waminhum man baa ka mid a khasafna aan la goyna bihi isaga alarda dhulka waa qaaruun wa minhum waxaa ka mid a man dad baa ka mid a akhraqna aan maasaynay waxaa weeye fircoon qolyaa nuux ku soo daray oo nuux ma aha markuu ciqaabay liyadlimahum yadlimuuna kuwa ulmiya qisada waxaa lainoogu sheegi qof alla qofkii tamarud sameeyo alla diida in ciqaabi meeloolu tahay saasaa qisada lainoogu sheegaya intii u fiicnayd baa inoo sheegi meeshana waxaa lainoo sheegi dadka waxaan alla ahayn caabuda qiimaha ay leeyihiin mathalu ladiina kuwii sifadoodu ittakhaduu samaysa min duuni illaahi alla keyrka awliyaaa weliyaal u kaalmeeyo samayso ay caabudaan ka mahalilcankabuuti waa bahasha caaracaarada la taasoo itakadad samaysatay beytan guri samaysatay wayna wahanal buyuuti guryaha kuwa ugu daciifsani la baytulcankabuuti waa caracarada gurigeeda low kaanuu yaclamuuna hadday garanayaan waxaan ma caabudeen waxaa layihi dadka sanamka caabuda waa guri caaro oo kale caarada gurigeedu waa waxaan xuubkooda aragtay waa candhuufteeda dhacaan iyada ku jiray ka samayn kulayl ka celin maayo qabowna ka celin maayo wixii soo hororana ka celin maayo oo keliya wuxuu u taraa daksigay u qabataa daksigu markuu duulayo intaa keliya u tara marka nin waxaan allahin caabuday waa guri caaro oo kale guri caaro oo kale nin dugsi ka daya ka war laakiin nabiyullahi maxamed markuu godkii qaaru sawr galay isaga abubakar sidiiq caara caaraa dusha ka saartay markaa ha difaacda ma lahayn inaan meeshan waayahan soo marin siay qurayshu u fahmaan bay ahayd qoolleyna way timid oo raadkoodiibay ku socsocoto baabaysay caaradiina godka afkiisa yay sidaa u dabashay marka meesha waayahan dadbuma imanin b ninkay daydayana waa nin xalay soo guuray xalay meesha galay ninkay daydayayaan marka caadada berigaa waxbay tartay allah wuxuu leeyahay masaluladiina kuwii sifadood macnaha waxaa la misaalinayaa waxaan alla wixii caabuda waa caaro gurigeedoo kale way sida caaro gurigeed uuna waxba u taraynin iyo ninkuaan waba ugu taraynin waa miaal cajiiba wey masaluladiina kuwii sifadood ittakhaduu samaysta min duuni illaahi alla keyrka awliyaaa weliyaal u kaalmeeya oy caabudaan kamahalil cankabuuti caaro caaro oo kale weyn ittakhadad samaysatay beytan guri samaysatay unbay lamid yihiin de sida caarada gurigeedu waxba ugu taraynin yana kuwanina waxba ugu taraynin weynawhanalbuyuuti guryaha kuwa ugu daciifsani labeytulcankabuuti waa caarada gurigeeda marka wax la magan gala kuwa ugu daciifsanina waa aslaamta low kaanuu yaclamuuna hadday garanayaan ma ayna caabudeen in allaha alla subxaanahu watacaala yaclam wuxuu og yahay maa yadcuuna waxay caabudo min duuniha alla keyrka oo min shayin wuxuuna wuxuu dooni ha ahaadee wahuwa allan alcasiizu ka qaalib wey alxakiimu oo falsano isagaa in la caabudo mutay kaa casiiskee xakiimka ah yaa in la caabudo mutay waxay caabudayaani alla wuu og yahay wax qiimad lama aha min shayinku marka laleeyahay waxyaaba badan bay caabudi jireen dhagxaan iyo geedi iyo xoolo nool iyo wax saasa caabud waxaa lagu leeyahay wadooyinkoodu way waawen yihiin marka wadada labada haad dhexdooda caws baa ku yaalla lodaas soo foofi dibi hadduu wadada soo galo baabuur mari karaa ma jiro baabuur dhiiq laga siin karaana ma jiro halkaa unbay taagnaan ilaa dibgu wadada ka tago waa hindiya xagga waa sidaa wey marka ninba wuxuu caabudi jiray waxaasan waxba u tari allah wuxuu leeyahay in allaha alla yaclam wuxuu ogyahay maa yacbuduuna waxay caabudayaan wa min duunihi alla keyrko min shayin wuxuuna allah baa qiimo la-aantiisa wahuwa allana alcasiizu khaaliba wey alxakiimu falsano isagaa in la caabudo ah watilka alamhaal wa tilka taa alamhaal ee tusaalayaalka ah nadribuhaa waxaan u cadayna linaasi dadka wamaa yacqiluhaa ma fahmaan ila alcaalimuuna kuwa caalimuunta a ah mooyaane meeshaa loo fahmi maayo ninkii uun laysa alcilmu bikasrati riwaaya xasanulbasri cilmigu kutub badan baan akristay ma aha walaakin nuurun yadachu waa nuur ilaahay qalbiga geliyayo caalim waxaa ah qofka alla caabudo keliya haba laga cilmi badnaan cilmiga kale haba laga cilmi badnaan qofka allihiisa garta kaanba caalima caalim kale ma jiro e meesha looma jeedo qofka cilmiga badan looma jeedo allah wuxuu leeyahay wa tilka taasi alamsaalu ee tusaalayaalkaa nadirbuha waxaan u linaasi dadka wamaa yacqiluhaa madfahmo tusaalayaalkaa ilalcaalimuuna dadka cilmigale mooyaane oo allahooda garanoo waxay yaqaanin ku camal falay khalaqallaahu alla wuu abuuray asamaawaati samooyinka iyo walarda dhulka bilxaqi dhab buu u abuuray xikmad buu u abuuray uma abuurin laa lilacbi uma abuurin ina fii daalika dhulkaa iyo ardadaa la abuuray waxaa ku sugan laaayatan daliil weyn lilmuminiina dadka muminiinta ah alla subxaanau watacaala in badanba qur-aanku samada iyo ardada ina soo hordhigaa waa labada shay ee mar keliya aan kaa libdhaynin haddaad jiifto iyo haddaad fadhido iyo haddaad taagan tahay aan mar waa labada shay cid sheegata ilaa hadda lalaya cid ardada iyo samada waxbaan abuuray anaa wax ka tara yidhaah wax ku lil ilaa hadda lama hayo saasaa lainoo soo hordhigaya marka allah samadii ardada abuuray waa calaamo weyn aynu ku garano inaan alla caabudno oon alla kala jirin aynu ku garanno alla samadii ardada abuuray haddii waswaas ruux ku yimaado waa inuu samadii ardada eego oo uu garto samadii ardada ka abuuray inuu alla yahay uu garto khalaqallaahu alla wuxuu abuuray asamaawaati samadii waalarda bilxaqi xikmad iyo dhab buu u abuuray ina fii daalika samadii ardada abuurkooda waxaa ku sugan aayatan daliil weyn lilmuminiina dadka muminiinta ah nabiyulaahi maxamed waxaa lagu yidhi utlu aqri maa kii uxii ilayka loo waxyoodo min alkitaabi kitaabka qur-aanka ah waaqimi salaata salaadana oog oo salaada la imow maxaa yeelay ina salaata salaadu tanhaa waxay ka nahaye والمنكر بكنهي نبي الله محمد وحالي القرآن كأغري أغري ووردي أهانو أغري ودعو أهانو أغري وضدك أشهد أو أشرح أو صلاة نحن هذا كو أغري قرآن واقم الصلاة صلاة أقد يدو حوي إن وقت جيدا لتكدو لا إلاليه شروط هذه إيه أركان هذه يوحي إلى هيدا ودن إلا إلاليه وي صلاة أقد يدو واسدة مسألة صلاة فحش منكر ينهيه tafsiirka ugu fiican waxa wey qofku markuu salaada daaimo ila salaada keligeed waa wacdi salaadu markaad ku jirto afarta ragcadood ama labada ama saddex ragcadood wax kale oo danaho kusoo hosgeli male dikri allun baad ku jirtaa qofka salaada daaima xumaanta uu ka joogsan hadda markuu tukado dee alla ka fikiro oo alla weynidii ka fikiro oo eh, salaada dambena tukado xumaan ku kic maayo qofkaasi nabiga waxaa loo sheegay wiil reera saareedahoo intuu salaada tukada haddana tuugaho wax walba sameeya yaa loo sheegay salaada ma tukadaa buuli way ka nahyi doontaa buuli maalintii dambea ilaahay toobadii soo waafajiyay marka salaada xumaantay nahyi macnaheedu waxaa weeye qofkii daa'ima xumaan ku kici maxaa yeele markuu salaada galab alluu la fikiraya alluu hortaagay oo la tashanaya xusuusanaya inuu allo hortaagan yahay dib dambe xumaanu samayn maayo qof salaad tukada qiso beri aan meel ku arkay ninbaa gabadh ku yidhi aan ku faraxumeeyo gabadhu dee gabadh muslimay ahayde intay ka tagtay oo diiday yo ninkeedii ku tidhi nin baa saa igu yidhi wuxuu yidhi waxaad ku tidhaa waan ku yeeliye afartan subxood ninkayga la tugo waa yahay buui afartan subxood markuu tukaday waroodoo u tago kaalay xumaantii sameene ilaahay waan ka baqi buu yidhi markaas qiso meel ku arkay wey oo meel kitaab baa qoray marka macnaha waxaan ka wadnaa tafsiirkaloo qoladu geliyeen baa jiro qolyogeliyeeno ninku markuu salaada ku jiro xumaan samayn maayo taas caqligal ma ah nin salaada ku jiro xumaan samayn maayo macno weyn samayn maysa taasi salaadu waxay ka nahyi qofka daa'ima xumaan oo dhan wuu ka tegi waa kaynu inaguna so adigii hadda tukanay maha beenta iska daaso inaguna ilaahna maaha salaadii baa lagu waaninayaa ruuxii utlu aqri baa la yidhi maakii ilayka loo waxyoodo min alkitaabe wardi ahaana u aqri dadkana u sheeg waaqimi salaata salaadana og marka nabiga amar gaara la siinayo ummada gaadhsii baa laleeyay salaada ogideedu waa saaan sheegnay waqtigeedaa la ilaalin arkaanteeda iyo shuruuddeeda ina salaata salaadu tanhaa waxay ka nahyiin dadka canilfuxshaai xumaan iyo walmunkari qof salaad tukaday oo shan waqti ama toban waqti tukaday xumaan inuu ku fikra suuragal maaha waladikrullah waladikrullaahi alla dikrigiisa akbaru weyn laba sidood baa lagu fasiraa salaada oo dikri ah salaadu waa dikri haddana dikriga alle iyada ku dhex jira yaa wax weyn oo sii weyn dikriga alle iyada ku dhex jira qur la aqriyo yaa wax weyna ah. salaadu guud ahaan waa wax weyn laakiin dikriga ku dhex jira yaa wax loo dhigaba la helay qolay saasay ku fasireen qolyana waxay dhaheen wala dikrullah masdarun mudaafun ilaa faacilihi ilaahay dikrigiisa uu idin xusayo oo raxmad idinku xusayo yaa dikrigaad idinku dikriyeysaan eed alla ku xusaysaan ka weyn qolyana saasay idhahdeen marka sida horeba haddaan ku dayno wala dikrullaahi alla dikrigiisa salaada ku dhex jira ya akbar wax weyn oo wax loo dhiga la helay wallaahu allana subxaanahu wa tacaala yaclamu wuxuu ogyahay maa tasnacuuna waxaad samaynaysaan oo dhan qowl iyo ficil wax alla waxaad samaynaysaan alla ogo idinka abaalmarin doona allah subxana wa tacaala